assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo kontonaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan الrajiim bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi wعalى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alxaafiظu اlmundiriyu raximah اllahu tacaala baabu الsu'aali can naciimi اlأkli wالshurb su-aalka laysa su-aalayo alla aakhira ee dadka su-aalayo nicmada cuntada iyo iyo sharaabka can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kharaja rasuulu llahi salى allahu alayh wasalama daata yawmin aw leyla maalin ama habeen ayuu soo baxay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aan waqti aanu caado u lahayn unu soo baxo dadku ay sugaan ay la kulmaan ayuu soo baxay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam faidaa huwa biabi bakrin wa cumara radia allahu canhuma wuxuu la kulmay abubakri iyo cumar buu la kulmay horta hore abubakr buu la kulmay kolkaasu haddana cumar la kulmay faqaala markaasu wuxu uhi maa akhrajakumaa min buyuutikumaa haadihi saaca waqtigan maxaa gurigeena idinka soo bixiyey qaala aljuucu yaa rasuula allah ninkii hadalkaa yidhina cumar buu ahaa cumar buu ahaa abubakr hadalkiisa wuxuu ahaa an waxaan usoo baxay inaan rasuulka ilaahay la kulmo wejigiisa eego markaas cumar baa isagu gaaja ay soo bixisay qaala markaasuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi wa ana waladii nafsii biyadihi la akhrajani aladii akhrajakumaa anna waxa isoo bixiyey wixii idin soo bixiyey un baa nii soo bixiyey quuma quumuu kaca ina kiciya faqaamuu waa kaceen macahu maca الnabiy alayh الsalaatu wasalaam faataa rajula min alansaar nin ansaar ka mida buu yimid nebigu alayh sala slam gurigiisa u yimid faidaa huwa laysa fii beytihi isagoon gurigiisii joogin ayaa la kulmay falamaa ra'athu imra'atuhu haweenaydiisi almar'atu haweenaydii markay aragtay qaalad waxay tidhi marxaban wa ahlan waa soo dhaweysay yani fa qaala lahaa rasuulu llahi sala allau alay slm rasuulka ilaah baa wuxuu ku yidhi ayna fulaan awe hebel ama ayna saaxibuki buu yidhi qaalad markaase waxay tidhi dahaba yastacdibu lana min almaa ystacdibu yani yadlubu lana almaءa alcadba isagoo biyo noo soo macaynaya biyo macaan noo keenaya yuu tegay yani wuxuu aaday inuu biyo macaan noo soo dhaamiyo id jaaءa alansaariyu isla markiiba waxaa yimid faj'atan u yimid ninkii ansaariga ahaa baa yimid isagoo tarbad dhabarka ku sida ayuu yimid fanadara ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam wa saaxibayhi rasuulka ilahi iyo saaxiibayn labadiisii saaxib buu arko uma qaala markaasuu wuxuu yidhi alxamdu lilah ma axadun ilyawma akramu adyaafa minii maanta qof iga marti fiicani ma jiro qaal faاnطalaqa waa la baxay oo beertiisii buu la aaday fajaa'ahum wuxuu u keenay bicidqin fiihi busrun wa tamru cidqi laan laan timireed laanta midhuhu ku yaallaan cidqi geedka timirta naftiisana cidqi waa la yidhaahaa laanta midhuhu ku yaallana waa la yidhaahaa maxaa cidqi waa la yidhaahaa hadda laanta midhaha leh ayaa hadda laga wadaa laantii midha geedkii ka soo gooyey oo isugu jirta busri iyo rutab midhaha ku yaalla ay isugu jiraan ayuu usoo gooyey fa qaala markaasu wuxuu yidhi kuluu haadaa kan cuna nebiga calayhi salatu salaam weliba wuxuu ku yidhi maxaad noogu soo marmari weyday adigu rutabkeediia noogu soo mari weyday markaasu waxaan doonay inaad idinku ka marmartaan rutab iyo busri hadda kaad jeclaataan aad ka marataan wa akhada almudyaah sikiintii buu qaatay mididii buu qaatay oo ariga xaggiisa u dhaqaaqay fa qaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam iyaaka walxaluub iska jir midda irmaan midda irmaan iska jir buu ku yidhi nebiga alayh salaatu wasalaam inuu neef u qalayuu garto markaasuu leeyahay midda irmaan iska jir ama laa tadbaxanna lana daata darin riwaayada kalena say tidhaah waa isku macnay midda irmaan iska jir buu leeyahay marka waxaa weeye xoolaha marka la qalayo midda idhmaan iyo midda dhaysan iyo kuwa waa in laiska ilaaliyo laboodka iyo neefka da'da iyo waxyaalahaas waa in xoolaha in la dhaqaaliyo weeyaan kuwa tarmaaya iyo nafcigoodu daa'imka uu yahay waa in mxu ahaye nafci daa'imi iyo nafci mar keliya ah waxaa wanaagsan nafciga mustamirka neefkii caanaha lahaa maalin kasta waa la maalaya laakiin haddii la qasho hilibkii hal maalin keliyu ahaanayo mid caana leh hanoo qalmi yani mid irmaan fadabaxa lahum neef uu qalay faakaluu min ashaati neefka arigaa hilibkiisii wax ka cuneen wa min dalika alcidqi laantaas midhaheediina waa ka cuneen wa sharibuu waana cabbeen biyihii macaaneh ninkii soo dhaamiyeyna waa cabbeen falamaa an shabicuu warawuu markay dhargeen ee oon baxeen yu qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yihi li abi bakrin wacumara radia allahu canhuma waaladii nafsii biyadihi latus'alunna can hada الnaciimi ywma alqiyaama nicmadantada waa laydin weydiin doonaa qiyaamaha waa laydin weydiin doonaa akhrajakum min buyuutikum اljuuc gaajaa guryihiina idinka soo bixisay uma lam tarjicuu xataa asaabakum hada الnaciim ilaa nicmadantada aad ka hesheen hilib timir biyo macaan har qabow intaasaa isla hesheen ilaa marka waa nicmadan waa laydin su-aali doonaa marka nicmadaa shukrigeedina haddii marka xamdiga aynu soo marray ee xadiidkii aynu ku soo marray muxuahay lala yimaado xadiidka anas ibni maalik aynu kusoo marray ee kankada ka horreeyey nicmadaa shukrigeedii waa la gudanaya baabu ijaabati dacwati aljaar liطacaam derisku hadduu qofka cunto ugu yeedho inuu aqbalo uu cuntadoodaas u yimaado عن أنس رضي الله عنه أنa jاarا لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فاrسيا nin drs ahaa نبgu عليه الصلاة سلام drs u ahaayo فاrسي ahaa kaana طيب المرق marq fiicnaa marqu si fiican u karin yaqaanay وصنca لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay buu cunto u sameeyey faجaءa yadcuuhu ninkii waa yimid isagoo rasuulka ilaah u yeedhaya faqaala markaasuu nebigu عalيه الصلاaةu سلام wuxuu yidhi wa haadihi tanna licaa'isha caaisha oo la joogtay buu leeyahay rasuulka markaali kolkuu yidhi adii la qadaysida buu wuxuu yidhi tanna yani tanna iyadana u yeer faqaala laa maya buu yidhi qaala rasuulu llahi sala lla alay sl laa markaasuu nebiguna yidhi yani laa ujiibu tan u yeeri maayo ninkii yidhi markaasu anna marka ku yeeli maayo ayb facaada yadcuuhu waa soo noqday marka inuu u yeedho nebigu alayh isalaatu wasalaam faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam wa haadihi qaala laa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam la uma caada yadcuuhu mar saddexaadkii buu soo noqday faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wa haadihi qaala nacam fi haalita markii saddexaad buu haa yidhi faqaamaa way kaceen yatadaafacaani iyagoo muxuu ahaye isriixriixaya yani isagoo iyagoo midkood ka dambeeya wax badan aana udhexaynin xataa atayaa manzilahu ilaa gurigiisa u yimaadeen gurigiisa yimaadeen marka ka wada qadeeyaan nebiga iyo xaaskiisa calayhi isalaatu wasalaam ayb marka qofka hadduu qof keligaa cunto gaar kuu sameeyo oo qof rafiiqa ama saaxiibka aanu kula joogo inaad tidhaaho kana igu dar muxuu ahay eh, qof martidaa qof ninkaasuna qof aad taqaana markaad isku hadla hadlaynaysa uu yahay marka arka iqtiraaxa ah inaad ula timaado maxaade martida kama tegi karee aniyo muxua hebel ma kala hari karee labada iyaduba ma wada nimaadnaa hadduu yidhaaho marka labadiina idinkuma wada tabagelin tidaha iska raalli ahaw labada iyada ma kala hari kare waa heli kartaa marka nabiga alayه الsalaatu wasalaam markuu u diiday caaisha inuu kusoo daro kolkii hore nebiguna ku cudur daartamee bu baabu man duciya ilىa طacaamin tabicahu غayruhu fatabicahu غayruhu qofkii inta cunto loogu yeedho qof kale oon ku jirin dacwada ku jirin uu soo raaco muxuu yeelaya عan abi mascuudi الأnصاariyi radي allahu عanhu qaal kana rajul min الأnصاari yuqaalu lahu abu shucayb wa kaana lahu gulaamu laxaam wuxuu lahaa addoon hiliblaa buu lahaa hilibka iibiya fara'aa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abuu shucayb baa rasuulka ilaahay arkay facarafa fii wajhi ljuuc gaajuu ka gartay wejigii nebiga aleyh isalaatu wasalaam abu shucayb faqaala ligulaamihi addoonkiisiibuu wuxuu ku yidhi wayxad isnac lanaa طacaaman likhamsati nafarin cunto shan qof ku filan noo samee fainii uriidu an adcuwa الnabiya salى اllahu عalayhi waslama khaamisa hamsa waxaan rabaa rasuulka ilaah inaan u yeedho shan qof isagoo ku jira shan qof uu ka mid yahay inaan u yeedhaan rabaa qaala fasanaca waa sameeyey ninkii cuntuu sameeyey uma ata الnabiya salى اllahu عalيه wasalam nebigii buu u yimid nebigii buu u yimid salى اllahu عalيه wasalam fadacaahu khamisa khamsatin nebigu u yeedhay isagoo shan midkood ah yani waaxida min hamsa adigoo shan qofood adigu ku jirto io imaada buu yidhi faatabacahum rajulu nin baa soo raacay nin lixaad dhexda ka soo raacay falamaa balaga albaaba markuu albaabkii soo gaaray wa qaala nebiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ina haada tabicana ina haada tabacanaa kan waana soo raacay fa in shi'ta an ta'dana lah wa in shi'ta rajac haddaad doonto inaad u idanto waa soo gelaya yani waana soo raacay waa soo gelaya haddii kales waa noqonaya qaala laa bal aadanu lahu ya rasuul allah waa idinayaa marka sidaasoo kale hadday ta marka in laga idan qaato qofkii muxuuha qofkii guriga lahaa in la yidhaaho qof aadaan hortii hore ku talagelin baa nala socde ama qof aan ka iman kari weyne baa nala socde raalli ma ka tahay waa in la yidhaaho baabun fi iihaari adayf iihaarka macnihiisu waxaa weeye taqdiiru lgayri wa taqdiimuhu calaa nafsi inaad qofka qof kale wixii adigu aada u baahnayd inaad hurto oo qofka kale u hurto iihaar baa la yidhaha waa khuluq wanaagsan weeyaan isti'haar baa cagsigiisa markaa isti'haar wixii lagula lahaa inaad adigu keliga iska qaadato oodan dadka kale waxba ka siinin kaasaa isti'haar la yidhaha ama ahara la yidhaaho oo xadiidna aynu kusoo marray nabigu alayh salatu slaam asaarku odhan jiray inakum satalqoona bacdi ahara ahara iyo isti'haar baa macnahoodu labadaas isku mid iyo waxaa weeyaan qofkii oo wixii xaqiisa ahaa aan waxba laga siinina qofkii kale uu isagu iska qaado عن أbي هريرة رضي الله عنه qال جاء أعرابي إلى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فqاla إنii مجهوud مجهوud yani jaaع waa gaajaysnahay waa dhibaataysnahay bu yani waa gaajaysnahay فأرسلa إلىa bعضi نسائhi haweenkiisa qaarkood buu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام u fariin diray isagoo weydiinaya inay wax cuntaa hayaan faqaalat markaasay waxay tidhi والذي bعثka بالحق ma عindna إلا ma ثuma أرسلa إلى أخرى mid kale u diray faqaalat mila dalik xataa qulna kulluhuna mila dalik laa waladii bacataka bilxaqi maa cindii ilaa maa mid waliba ilahay hadalkaa ka timi ilaahay xaqu kugu soo diray baan ku dhaartay biyo mooy wax kal maayo haweenkii nebigo dhan ba kulligo hadalkaas kusoo wada jawaabay ayb faqaala markaasu wuxuu yidhi man yudayifu hada allayla raximahu allahu tacaala yaa ninkan kada sooriyeeye caawa alla u naxariista man yudayifu haada kan yaa is yaa martigeliya alleylata caawa raximahu llah allah u naxariiste faqaama rajulu min alanصaari faqaala ana ya rasuula allah faاnطalaqa bihi ilaa raxlihi yani ilaa manzilihi gurigiisii buu la aaday faqaala limra'atii haweenaydiisiibu wuxuu ku yidhi hal cindaki shay wax ma haysa qaalat laa ilaa quutu sibyaani carruurtayda cuntadooda mooy wax kale ma hayo qaala facalliliihim bishayin wax ku maaweeli faidaa dakala dayfuna martibaygu markuu soo galo weliba wuxuu ku yidhi akrimii dayfa rasuuli illahi sala alla alay slm nafteeda ku yidhi martida ee rasuulka ilahi maamus markaasay hadalkaa tidhi ilmaha cuntadooda mooy wax kale mahayo markaasuu yidhi marka kol eh, iyaga maaweeliyo seexi maxaa intuu eh, derigu dabka saaran yahay wax ku maaweeliyo marka seexi kolkay seexdaan fa idaa dakala dayfuna markuu martigayeennu soo galo فأطفئi الsiraaجa فanuuska dami وuriihi وأriihi tusi أnaa naأkul inaan la cunayno hadduu faanusku shidan yahay waa arki lahaa inaan lala cunaynin marka waxay rabaan intaan tada cuntada keliya inuu keligiis iska cuno iyaguna ay hareero fadhiistaan oo u maleeyo inay la cunayaan oo marka intaas isagu cuno iyaguna gaajo ku baryaan iyagii ilmahoodiiba ayb tusi buu yidhi inaan la cunayno faidaa faidaa ahwaa liyaakula faquumii ila asiraaji xataa tudfi'iihi waa riwaaya kale marka kolkuu muxuaha gacanta geliye muxuaha uu gacanta u fidiyo cuntada intaa faanuuska u kacdo faanuuska damiyo qaala fafacaluu waad yeeleen waakala dayfu ninkii martidaa baa cuntadii cunay falamaa asbaxa markuu waa beri istaqda calaa nabiyi sala alla alay slam nabigu kusoo kallahay faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi qad cajiba allahu min saniicikumaa bidayfikuma aleyla ilaah waa ka yaabay e, sidaad martidiinna xale u gasheen ilaah waa ka yaabay cajabka iyo daxiga iyo marka waa sifaadka ilaahay marka aynu soo marray macnahooda weeyaanoo muxuu ahay cajab sideedaba marka xagga lugada laga fiiriyo waxaa la yidhaahaa sida bani aadamka dhexdooda ah qofku muxuu ahay wax aanu sababkiisa garanaynin markuu arko istiqraabka ku dhaca waxaadan sababku siatada ku noqday aadan garanaynin mark kugu ugu hor laho aadan mxu ahay hayru ma'luufa markaad aragto istiqraabka iyo mxu ahay ama kaaga kugu dhacaba sidaas la yidhaha marka taasuna macnahaas inagoo dhexdeenna ana ilaahay kama suuroobayo marka waa sifa min sifaati illahi subxaanahu wa tacaala waa mxuaha oo inaan rumaynaa waajib nagu tahay aynaan takyiifinaynin siday tahay aynu u qaadanayno ayb baabun طacaamu الاثنayni kaafi ثalaaثة laba cuntadood saddex waa ku filan tahay wixii laba loogu talagalay saddex waa ku filan tahay can abi hurayrata radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam طacaamu الاثنayni kaafi ثalaaثة wa طacaamu الثalaaثati kaafi arbaca cunta laba cuntadoodna saddex waa ku filan yihiin saddex cuntadoodna afar waa ku filan tahay intay muxuu ahay laba uni dhergi lahayd in yarowna intay dhergi lahayd marka in badan oo wada gaajo baxdo oo aan daragoyna aan helin ayaa ka fiican marka an jaabir can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaquul طacaamu اlwaaxidi kaafi الاثnayn wa طacaamu الاثnayni yakfi اlarbaca طacaamu اlwaaxidi yakfi الاثnayn wa طacaamu الاثnayni yakfi اlarbaca wa طacaamu اlarbacati yakfi الhamaaniya macnaha weliba kasii kii hore kasii ablaqsan oo labalaab sheegaya tiradana sii badinaya marka intii hal qof loogu talagalay laba waa ku filan tahay laba intii loogu talagalay afar waa ku filan tahay afar intii loogu talagalay sideed waa ku filan tahay shan intii marka waa inay sidaa u socoto baabun almu'minu ya'kulu fii macyin waaxidi waalkaafiru ya'kulu fii sabcati amcaa gaalkuna inuu toddoba eh, muxuu aha xiidan wax ku cuno toddoba caloolood wax ku cuno mu'minkuna hal calool keliya mu'minka qumana saadiquliimaankaa ah weeya can jaabirin wabni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal almu'minu ya'kulu fii macyin waaxid oo fii mican waaxid labaduba waa jira mica iyo macyin almasaarin yani almasraan fii mican waaxid hal xiidan keliya wax ku cunaa wاlkaafiru ya'kulu fii sabcati amcaa gaalkuna wuxuu ku cunaa toddoba hadalkaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi markuu mar uu nin asiira baa nebiga alayh isalaatu wasalaam uu haynayey inuu ahaa sumaamatu bn uhaal alxanafigaan soo marray baan filaya markaas eh, intuu aana soo islaamin toddoba toddoba riyaad caanahood buu cabayay habeenkiiba toddoba riyood inta loo soo lisba caanahooda dha kolkuu soo islaamay halkii caanaheed buu dhamayn waayay markaasuu nebiga alayh salatu slam iimaan buu ku cunaya waxaa la cunaya shayطaan iyo baa la cunaya عan abi هurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm adaafahu ضayfun martiboo nebiga alayh الsalaatu wasalaam u yimi wa huwa kaafirun faamara lahu rasuulu الlahi salى الlه alay slm bishaatin faxulibat lahu ibuu yidhi ha loo soo liso waa loo soo lisay fashariba xilaabaha caanaheedii ba cabay ثuma ukraa mid kale fashariba ثuma xataa shariba xilaaba sabci shiyaahin sideed neef oo eh, toddoba neef oo ari caanood ilah ka cabay uma qaal uma inahu asbaxa faaslam waa waaberiso markaasuu soo islaamay faamara lahu rasuulu llahi sala allau alay slam bishaatin fashariba xilaabaha uma amara biukraa falam yastatimmaha yani ma aanu dhamaysanin tii dambe caanihii maanu dhamaysanin hal iyo hal bakeed buu cabay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam almu'minu yashrabu fii mican waaxidin waalkaafiru yashrabu fii sabcati amcaam iyo cuntada waa isku mid waa inuu qofka mu'minkii ka qanaaca badan yahay oo ka cunta yeeraysto qofka gaalkaa ka cunta yeeraysto sida marka ay tahay weeyaane ku haboon ayb lakin hadda sida waaqica <laughs> sida waaqica waxaa la ogyahay gaaladu iyaga ka cunta yeeraysta waxay u gelayaan ba ama iyagu maxahay ka gelayeen cabsi iyo faqri ay ka ka baqayaanoo mxu waa iska dhamaynaysaa maalka idinka dhamaanaya ay leeyihiin ama caafimaad ay ka gelayaan ama waxay ka gelayaanbaba gaaladu marka inay saasaa lagu tiriya inay qaadadu yar tahay baabun fii akli dubbaa qarada cunideeda can anas bni maliki radia allahu canhu qaal dacaa rasuul llahi sal lahu dacaa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rajulu nin baa nebiga u yeedhay fainطalaqtu macahu waan raacay fajii'a bimaraqatin fiiha dubbaa maraq oo dubba uu ku jiro ayaa loo yeedhay bahalkan bocorka ay yidhaahaan iyo oo kale nooc lamida weyn laakiin ka waaweyn nooc waaweyn oo muxuu aha diilimana leh markii la jeexana gudihiisu jaallo uu yahay oo la kariyo oo mxuaha maraqa lagu kariyo kaasaa dubbe la yidhaha fa jacala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yakuluhu min ya'kulu min dalika dubbaa wa yucjibuhu nebigu calayh isalaatu wasalaam dubahaasuu cunayey oo wuu jeclaystay qaala falamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam kolkan rasuulka ilaaha aan arkay falamaa ra'aytu dalika markaan arrintaa arkay inuu nebigu jecel yahay oo cunayo markaan arkay jacaltu ulqiihi ilayhi walaa aطcamuhu waan usoo ururinayay hortiisaan soo dhigayay anigu maana ka cunayn ayb qaala raawigii anas ka wariyaa wuxuu yidhi faqaala anas anas baa wuxuu yidhi famaa ziltu bacdu yucjibuni dubbaa intaa intii ka dambaysa ma aanan ka duulay inuu dubbaho muxuuahay cajab geliyo aan dubbaha jeclahay kolka arka rasuulka ilaahay oo jecel yaan ana jeclayso maalinta intii ka dambaysa maraqii laga kariyaba dubba waa in lagu daraa <clears throat> baabu nicma idaamu lhallu can طalxata ibni naaficin anahu samica jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma yaquul akada rasuulu llahi salى allahu alayhi waslama biyadii daata ywmi ilaa manzilihi rasuulkii ilaahay baa gacanta qabtay oo gurigiisii ila aaday maalin faأkrija lahu faأkraja lahu falqa min khubzi faأkraja ilayhi wuxuu usoo bixiyey jaabir buu usoo bixiyey nebiga alayh الsalaatu slaam filaqan min khubzin faqaal maa min idam maa min udmin min udum koosaar miyayna jirin faqaaluu laa ilaa shayun min khallin wax khala ah mooyaane wax kale wax yaroo khala ah mooyaane wax kale ma jiro qaala markaasu wuxuu yidhi fa ina alkhalla nicma alidaam oo nicma aludum eh, idaam wanaagsan weeyaane keen ayb umuhanina sidaas oo kale uu ku yidhi umuhanina sidaas uu ku yidhi yowma alfatxi marka iyaduna tidhi sidaas oo kale qaala jaabir jaabir baa wuxuu yidhi famaa ziltu uxibu alkhalla mundu samictuha min nabiy llaahi sala allahu alayh wasalam intaan nabiga ka maqlay isagoo nicma alidaamu leba maana ka zuulin inaan jeclahay wixii nabiga la fiicnaaday marka anna waa ila fiicnaaday buu leeyahay iimaankooda marka aada u xoog badnaay wax alla wixii nebigu jeclay hadda wax iska abiici hadduu yahay bay iyaguna kaga dayan jireenoo ay jeclaan jireen ayb qaala alxa alxatu bnu musarif ayaa isaguna yidhi xadiidka ninka warinaya maa ziltu uxibu alkhalla mundu samictaha min jaabir marka aniguna intaan jaabir ka maqlay ka dambow ma aanan ka zuulin inaan jeclaado baab fi akli الtamri wailqaaءi الnawى bayna اlsbacayn can cabdillaahi bni busri radia allahu canhuma qaal nazla rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslm calىa abi rasuulka ilaahay baa aabahay kusoo degay yani marti u noqday aabihiis busr ayuu marti u noqday qaala faqarabnaa ilayhi طacaama wa ruطba waxaan usoo dhoweyno soo hordhignay cunto iyo rutab faakala minha waa waxbuu ka cunay uma utiya bitamrin haddana waxaa loo keenay timir baa loo keenay fakaana ya'kulu waa cunayay nebiga alayhi salaatu wasalaam timirtii wa yulqi nawaa bayna isbacayhi laftana wuxuu ku tuurayey labadiisa farood labadiisa farood dhexda ku tuurayey wa yajmacu asabaabata walwusta labada farood uu sheegayna marka waa labada sabaabada farmursatada iyo iyo fardexada labadaas ku tuuraya lafta weliba labadaa dhabarkooda dhabarkooda inuu ku ridayaa filaya dhabarku ku eh, dhabarkooda ku turay markaasu tuuraayo ayb ah, qaala shucba huwa dani shucbata bnu lxajaaj oo ninka xadiidkan warinaya cabdullahi bnu busri ka wariyayna wuxuu leeyahay huwa dani sidaasaa malahayga ah wa huwa fiihi in shaa allahu tacaala waana ku jira xadiidka waa ka mid yahay yani inuu nebigu labada farood dhexdooda lafta ku ridi jiray saasaan u malaynaya waana ka mid insha allah xadiidka kana wuxuu ka wada ilqaam nawa bayna aisbacayn uwa ka uu sheegayaaye waa saasaan u malaynaya xadiidkana waa kamid mid yahay insha allah u leeyahay waa ku rididda nabiga alayhi salaatu wasalaam lafta uu labada farood dhexdooda ku ridaayey riwaayo kale marka aanu shakiyin riwaayantada waa shakisan yahay shucba laakiin riwaayo kale oo shakila-aan uu ku wariyay baa jirto marka xadiidku saxiix weeyaana waa shaki la-aan yani uma utiya bisharaabin sharaab baa loo keenay fa sharibahu waa cabay uma naawalahu aladii can yamiinihi kii midigtiisa fadhiyey buu siiyey qaala faqaala abi aabahay baa wuxuu yidhi waakhada bilijaami daabatihi daabadiisa xakamaheeda isagoo u qabtay markuu nebigu alayh salatu slam uu korayay buu wuxuu yidhi udcu llaha lana ilahay noo bari noo ducee faqaala markaasu wuxuu yidhi allaahuma baarik lahum fima razaqtahum wagfir lahum warxamhum saasu ilaah waxaad siisay u barakee una dambi dhaaf una naxariiso marka cuntada kolkii la cuno dabadeed in fawaakih iyo sharaab iyo laga daba cabo wax wanaagsan weeyaano mubaax oo sunna ma aha marka waxba taraf iyo ma aha haddii aan xadda lagaga baxaynin marka xalwiyaad iyo xataa haddii laga daba cuno waxyaalahan muxuu ahay baalki baalki muxuu aha kan kada kale ee ma aha lama odhanaya marka bidco weeyaan oo nebigu ma yeeli jiro ka nebiga alayhi salatu slam intuu cunto cunay buu timir ka daba cunay markaasuu haddana sharaabna ka daba cabbay baabu akli tamri muqciya cunidda muxuu timirta uu qofku cuno isagoo kadalooba kadaloobu ku cuno can anas bni malik radia allahu canhu qaal utiya rasuulu llahi sala allahu alay slam bitamrin timir baa loo keenay nebiga calayhi isalaatu wasalaam fajacala nabiyu sala allahu alayhi wasalam yaqsimuhu waa qaybinayey muxuu ahay nebigu alay salatu salaam asxaabtiisii u qaybinaya la joogtay wa huwa muxtafizun yani mustacjilun isagoo sidii qof deg deg aad ah, kacdi leh ufadhiisto u fadhiya yani waa iqcahu kasoo dhigay tarjamada kasoo dhigay weya muxtafizun isagoo muxuu ahay degdegsanaya mustawfiz ah yaakulu minhu waa cunaaya aklan dariican yani aklan kasiiran aad buu u cunaayey wa fii riwaayatin ra'aytu nabiya sala allahu alay slam muqciyan ya'kulu tamra rasuulka ilah marka isagoo kadalooba oo timir cunaaya kadaloolka ku cunaaya baabun baytun laa tamra fiihi jiyaacun ahluhu can caaishaةa radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi salى اllahu alay waslam ya caaisha baytun laa tamra fiih jiyaacun ahluhu guri aan timir oolin dartiisu waa gaajaysan yahay marka wuxuu ka wadaa baa la yidhaha nebigu alayh الsalatu wasalaam arrinta cinda ahli اxijaaz nin xijaaz jooga oo gurigiisa timir aan oolin marka waa inu wax kalena oolin wey timirtaa ugu badnaan jirto qutulqaalibkood ahayd oo qaaliban gurina aan laga waayi jirin marka gurigii timir laga waayo oo e, dadki inta gurigooda timir laga waayo xijaazna degan waa ina waxba kala haysanayn way waa gaajisan yihin marka dadkii timir laga waayo yaa caaisha baytun laa tamra fiihi jiyaacun ahluhu aw jaaca ahluhu e, qaalahaa maratayn aw alaaa saddex goor baa lakaa ku celiya ama laba goor baabu nahyi can alqiraani fi tamri kiraanka waxaa laga wadaa laba xabo in laba kolkii timir la cunaayo oo dad isla cunaayaan inuu laba laba qofki isugu qaato nahyiga laga nahiye xabad xabad inuu qaato mooyaane ayb illa waxaa laga yaabaa inuu dad kale xaqiisa qaato marka haddii la cantoobsadana kasii daran mat laba iyo saddex iyo afka la buuxsado marka hadday timirtii sidaa tahay cuntadii kalena hadday cuntadu ay cunto badan oo kasoo hadhaysa tahay mooyaane cuntadu hadday yartay dadkuna ku yar yahay waa inuu qof waliba tartiib u qaato aanu cantugada aanu eh, weynaysanin aanu mxua gacantiisuna aanu dhaqso aanu aanu u boobin dadka kale u xaq dawro can jablata bni suxaymin qaal kana bnu zubayri radia allahu canhuma yarzuquna tamra cabdullaahi bnu zubayr radia allahu canhuma markuu muxuu ahaaye eh, madaxda uu ahaaye maka iyo dhulalkan uu haystay banu cumaya ula tartamaayey buu wuxuu nagu raashimi jiray jeiskiisii haddii aan nahay timir buu nagu raashitimir raashin noo siinayo qaala waqad kaana asaaba annaasa yowmaidin jahdun gaajaa dadka ku dhacday sanad dhabaare ahaydoo gaajaa dadka ku dhacday fakunnaa naakul waan cunaynay timirtaasaan cunaynay fayamuru calayna ibnu cumar ibnu cumar baana soo maraayey wa naxnu na'kulu annagoo cunayna fayaquulu markaasu wuxuu odhan jiray laa tuqaarinuu ha isku labalabaynina labalaba ha isugu qaadanina fa ina rasuula allahi sala allahu alay slam nahaa can aliqraan ila an yasta'dina arajulu akhaahu inuu nin walaalkiga idan dalbo mooyaane qof aada u gaajaysan intuu yahay oo arka raggii kale oan si fiican u cunaynin oo aayar iskaga dahdaahaya isaguna marka sidaas ayna anfacaynin haddii oo raalli iga ahaadaan oo aad baan u gaajaysan sidaan cuntadan ima anfacayse sidaan doonaan u qaadanaya oo marka yidhahan iska cun saab doonto cuna yidhaahaan taa mooyaane haddii kale marka waa inaanu waa inaanu labalaba isku qaadanin ayb qaala shucba shucba wuxuu yidhi intan dambe aysatinaya ilaa an yasta'dina arajulu akhaahudaas ayuu muxuu ma hadalkii nabiga alayh salatu slam xadiidkay ka mid tahay bisa min kalaam ibni cumar ayb wuxuu yihi shucba ibn lxajaaj baa wuxuu yihi laa araa hadihi alkalima kelimadan u malayn maayo ilaa min min kelimati ibni cumar ibni cumar hadalkiisa inay tahay mooyaan wax kale u malayn maayo yani istina istina kale ila an yasta'dinadaas yuu ka wadaa alistidaan ha idan dalabkaas uu leeyahay ilaa an yasta'dina arajulu akaahudaas waxaan u malaynaya inay hadalka ibni cumar tahay hadalkii nabiga alayh الsalatu slam ayna ahayn baabu akli اlqifaa bالruطb عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال رأيت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يأكل القفاء بالرطب rasuulka ilaah baan arkay isagoo qiso ku cunaaya ruطb ku cunaaya qisahu waa khiyaarku waxoogaa ka yar waaweyn yahay oo weliba isagu wuxuu kaga duwan yahay dhexdiisa in wuxuu leeyahay iniyaha la iska daadiya buu leeyahay sida khiyaarka la isku wada goosto oo kale isagu maa isagoo marka labadaa isku cunaaya uu khiyaarkuusa ku dhow yahay sida khiyaarku u qabou yahay sidaasoo kale u yahay oo loo cunaa isagoo labadaa isku cunayaan arkay nebiga alayh isalaatu wasalaam weliba wuxuu yidhi nebigu kolkuu cunayay bu wuxuu yidhi nadfacu xara hada bibardi hada wa barda hada biharri hada waa laba shay oo isu did ah timirtuna marka waa kulusha waa baabun fi lkabaasi اlaswad alkabaas waa midhaha cadayga geedka cadayga midhihiisa weeyaan midho gudguduudanoo shimbirihii ay cunaan buu leeyahay ayb midhahaasa marka kabaas la yidhaahaa bareerna waa la yidhaahaa ayb can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala kuna maca الnabiyi salى allahu alayhi wasalam bimari dhahraan meesha maru dhahraan la yidhaha baan nebiga la joognay wa naxnu najni lkabaas annagoo kabaaska guranayna midhaha cadayga guranayna faqaala nebiyu sala allahu alay wasalam calaykum bilaswadi minhu ogaada kamedmadow midka madmadow ogaada kamadmadow soo gura fa inahu ayab yani adif sidaas weliba yidhi kamadmadow baa macaanay kamadmadow soo gura qaala faqulnaa markaasa waxaan idhi yaa rasuula allah kaannaka racayta algaram waxaad kumoodaa ina aadi raaci jirto midhaha baadihiisa aad u taqaano ani waad raaci jirtay qaala nacam wahal min nabiyin ilaa waqad racaaha moo nebi aan ari raacin baa jira aw naxwu hada min aqm kaa wax lamida buu yidhi mo nebi aan ari raacin baa jira buu yidhi baabu akli اlarnab bahalka bakaylaha hilibkiisa cunidiisa inuu xalaal yahay can anas bni malikin radia allahu canhu qaala mararnaa waan soo marray yani anagoo nabiga la socona soo marray meel faanfajnaa waxaan burinay arnaban bakaylaan burinay bimari dahraan mari dahraan anagoo joognaa bakayla burinay bakayla waa ka taqaana bararka hoostooda iyo uu galaayo marka lasoo agmaro yuu boodaa marka jiishkii markuu soo galay jiishka shanqadhiisi iyo soo gashay ayuu booday bakaylihii dulka hoostiisa ka booday fataabicuu alayhi fasacaw calayhi waa ka dabarooreen dadkii baa raacdayo inay qabsadaan rabay falaqibuu waa daaleen waa daaleen raggii kale qaala fasacaytu xataa adragtuhaa waan ka daba orday ilaa aan qabtay dhalinyaro oo orod badan buu ahaayo marka isagaa soo qabtay raggii kale si waa daareen fa ataytu biha abaa طalxa abuu طalxaan u keenay adeerkiisa fadabaxaha waa gowracay fabacaثa biwarikihaa sinteedii misigteediiba u diray wafatidihaa iyo bawdadeedii ilaa rasuuli اlahi salى الlahu alيه waslm faataytu biha rasuula اllahi salى اlahu alيه waslm faqabilahu rasuulka ilahay baan u keenay markaasuu igaa aqbalay waakala minhana waa jirta waa cunay nebiga alayh salatu slam marka hilibka baxilo xalaal wey baabun fii akli dab dabbiga cuntadiisa dabbigu waa nooc muxuu ahay ka u eg bahasha mascagalayda aan idhaahna lakiin iyada aan ahayn waa ka yar yahay nooc ka yaroo laakiin jinsigeeda weeyaan isku fasiila weeyaan lakin iyada waa ka yaryahay iyada taan inaga mascagalayda aan idhaahno waral baa lagu yidhaha carabiga waral marka tan waa mid ka yar yar weeyaan can cabdillaahi bni cabaasin ana khaalida bna alwaliidi radia allahu anhu radia allahu canhum aladi yuqaalu lahu sayf ullah khaalid ibn waliidka sayfullahi la yidhaaho faأخbarahu u warramay anahu dakla maca rasuuli الlahi salى الlaه alay slm alى maymunata zawji الnabiy salى الlahu alay slam wa hiya khaalatuhu khaalat bna cabaas labadaba habaryar bay u ahayd ayb fawajada cindaha agteeda wuxuu ka helay dabban maxnuudan mxuu ahay bahashaas oo la solay dabbigaas oo solan ayuu agteeda ka helay walaasheed oo umu xufayd la yidhaaho baadiya uga keentay ayb faqadimat bihi ay la timid ukhtuhaa walaasheed umnu xufayd binti xaarif min najdin najd ay ka keentay faqadamat idabba lirasuuli llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahay bay soo hordhigtay dabbigii maymuuna wa kaana qalamaa yuqadamu ilayhi acaam biطacaamin ilaa xataa yuxadata bihi wayusamaa lahu nabiga alayh salaatu wasalaam waa yarayd inta inta cunto loo soo dhigo aan loo sheegaynin noocuu yahay aan loo sheegaynin waa yarayd yani haaliban marka wax soo hordhigo waa loo sheegayo waa waxaasaa la odhanayay faahwaa rasuul markanse horteeda looma sheegin faahwaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yadahu ila adab rasuulka ilahi gacantu u fidiyey dabbigii faqaalat imra'atu min anniswa eh, alxuduur haweenkii guriga joogay haweeney ka mid ah waxay tidhi akbirna rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bima qadamtuna lahu u sheega rasuulka ilahi waxaad soo hordhigteen ayb qulna markaasi waxaynu huwa dabu ya rasuula allah dabi weeyaan farafaca rasuulu llahi sala اlه alay slm yadahu gacantiisu kor u qaaday gacantiisu soo ceshaday faqaala khalid ibn اlwaliid radia allahu canhu axaraamun dabu ya rasuula allah ma xaraam ba qaala laa walakinahu lam yakun biardi qawmi faajidunii acaafuhu acaafuhu yani akrahuhu kolkay dhulkiisu maana maana jiri jirinoo quraysh maana cuni jirinoo marka waxaan is arkaya anoo naftayda nacayso qaala khaalidun faijtarabtuhu waa soo jiitay faakaltuhu waan cunay warasuulu llahi sala allahu alay slam yanduru ilaya falam yanhani oo rasuulka na soo egayo marka igama celinin marka waxa weeye qofku wixii uu dabcigiisu uu karhado oo isagoon ka caada dhiganin iyo waxay noqotaba sida malayga qofkii aan arki jirin meel badan ku noolaan jirin iyo usoo urayay iyo sidaas oo kale haddii ay tahay inuu iska daayo waxba dhibaato ma leh oo muxuu ahaye qasab kuma aha inuu cuno ayb laakiin qofkii cunaaya waa inaan waxba ku qoonsanin oo ka yaqsanin oo ku caayino عن أbي سعيid رضي الله عنه أن أعرaabiيا أtىa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم nin baa reebaadiya rasuulka ilah u yimid oo faqaala wuxuu yidhi إنii fii qaa'iطin madba fii qaaidin dhul dhulka mxaa dooxada munkhafidka abaa qaa'id la yidhaahaa madaba yani kasiira dibaab daba badan dhul dooxo oo waxaan dhegnaa oo mxua baashaas ay ku badan tahay dabay ku badan tahay wa inahu caamatu طacaami ahli cuntada dadkaygaba badankiisa weeyaan iyada qaala falam yujibhu nebigu alay sla sl ma jawaabin faqulnaa markaasaan waxaan nidhi caawidhu ku celi ku celi su-aalka ku celi baa falam yujibhu waa ku celi facaawadahu falam yujibhu alaaan saddex goor uma naadaahu rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilahi baa u dhawaaqay fi haalitati markii saddexaad faqaala markaasu wuxu uhi ya acraabiy ina allaha lacana aw gadiba calaa sibtin min bani israa'iil in allaha lacana sibtan min bani israa'iil buu yihi mise in allaha gadiba calaa sibtin min bani israa'iil ilaahay wuxuu u cadhooday ama nacladay buu yidhi qabiilo qabaashii bani israa'iil ka mid a sibti inda inda cibraaniyiin wa bimacna alqabiila cinda alcarab ilaahay wuxuu nacladay qabiilo qabaaishii bani israa'iil ka mida famasaqahum wuxuu u masaqay dawaabba dawaabba daabooyin buu u masaqay dawaabban baa inoo taalo sidaas dawaabba waa inay noqoto waa maalaynsarif ayb dawaabba u sar ilaah u masakhay yani wuxuu ka dhigay xasharaad iyo xayawaanaad buu ka dhigay yadibuuna fi lardi dhulkaas siqaaya yuu ka dhigay falaa adri ma garanayo lacalla haadaa minha inuu kankadu ka mid yahay in kale ma garanaayo falastu aakuluhaa ma cunaayo wala walaa anhaa canha mana ka nahyinaayo mana cunaayo mana ka nahyinaayo weliba markii loo keenay nebiga alayh isalaatu wasalaam qori intuu qaatay buu faraheedi tiriyey markaasuu shan farood inay leedahay buu arkay marka taasuu marka nebiga alayh salatu wasalaam ugu isiiday armay tahay waxyaalihii banu israa'iil waxaa jiray la nasakhay oo qirada iyo khanaaziir iyo xayawaanaad kale loo nasakhaye arrimu ku waayahay sidii aynu ku soo marray xadiidkii jiirkan aynu ku soo marray nebiga alayh salaa slam inu yidhi waxaa u malaynayaa inuu yahay banu israa'iilkii la masakhay oo caanaha geelama haddii meel loo dhigana ma cabto haddii loo loo dhigana waa cabtaayo inay ku hartaan malaynaya kolkaas marka waxay ahayd nebiga alayhi salaatu wasalaam intaan la ogeysiinin ummaddii la masakhay inaanay tarmaynin oy baabi'i jirto intaan loo sheeginba lakin xadiid saxiixa arrintaa kusoo aroori baa jiro waxba ma aha daayaradu awal hore jaariyana joogaay maaha daayaradii bani israa'iil loo masakay doofaarada joogaana kuwii ma aha daayaradu awal waa jiri jireen doofaaraduna waa jiri jireen kuwii la masakaysa waa dhinteen iyagu waa baaqi baabu akli ljaraad ayaha cunidiisa can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaala gazawnaa maca rasuuli llahi sala allahu alay slam sabca gazawaatin na'kulu ljaraad toddoba qaswaa nebiga u racanoo aan ayaxa cuni jirtay marka nebiga alayh sala sl inu cunay isaga lama sheegin laakiin asxaabtiisa oo la socotay yaa cunayay baabu akli dawaabi اlbaxri wamaa alqaa mxuaha xayawaanaadka badda cuntadiisa iyo bad baddu waxay soo tuurto oo isagoo mayda ay soo tuurtana in la cunaayo wixii isagoo mayda dul hahaabaya laga qaato wixii isagoo nool laga soo ugaarsado wixii isagoo mayda baddu ay soo tuurto kulligii isku wada mid weeyaan uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum طacaamkaasaa marka kaa lagu fasiray sayd lbaxri yani ma tasiiduunahu min albaxri isagoo nool aad kala soo baxaysaan iyo طacaamkiisu yani w isagoo mayda aad ka dul qaadataan ama xeebta isagoo kusoo tuuray aad ka soo qaadataan inta bayna xalaalayn can jaabirin radia allahu canhu qaala bacaanaa rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam rasuulka ilaahay baana diray saddex boqoloo nin iyagoo abuu diray wa amara calaynaa wuxuu nooga madax dhigay abaa cubayda abuu cubayda bn اljarax radia allahu canhu iyuga madax dhigay natalaqaa ciiran liquraysh safar quraysh ay lahayd annagoo jidka u joogsanayna wazawadanaa jiraaban min tamrin hal jiraab oo timir ayuu nabigu alayh salaa slam sahay nooga dhigay lam yajid lanaa hayrahu wax kalena aanu helin saddex boqoloo nin oo hal jiraab ka dhexeeya timir ah fa kaana abuu cubayda yucطiinaa tamratan tamra xaba timir abuu cubayda noo siin jiray qaala raawiga jaabir ka warinaya wuxuu yihi faqultu waxaan idhi kayfa kuntum tasnacuuna biha maxaad ku feli jirtay xaal timira maxay idiin taraysaa qaala markaasu wuxuu yidhi namasuhaa waan muudsan jirray kamaa yamasu sabiyu sida canugu u muudmuudsadaan u muudmuudsan jirray uma nashrabu calayha min almaa biyaha ku cabi jirray fatakfiinaa yowmana ila alleyl maalintaasoo dhan ilaa habeenkii nagu filaan jirtay ayb markaas weliba wuxuu yidhi falamaa faqidnaaha wajadnaa faqdaha markay naga dhammaatay iyadiina kolkaas aan uga qaybsannay bu inay wax taraysa aan ogaanay wa kunnaa nadribu bicisiyana alkhabad ushayada ayaan ku garaaci jiray khabadka xaabka xaabkaan ku garaaci jiray caleenta geedaha uma nabulluhu bilmaa biyaan ku qoyn jirray fanaakulu waan cuni jiray geedaha sarmaanta iyo quraha iyo caleentooda intaan soo daadsanno oon mxuu ahay aan tunno ka qallalan weeyaan ka qoyan uma baahnayn iyo lagu qoya uma baahnayn xaabka qallalan ee ka soo daatay geedaha waa intaan soo guranno aan tunno aan biyo ku qoyno ayaan cuni jiray ayb ah, markaasay saalada ariga oo kale waxa oo qalqallalan si sacdi bin abi waqaas uu sheegay radiallahu anhu saalo ari oo kale waxa oga qallalan wax qoyaan oona ku jirin bay dhigi jireen ah, ah, qaala waاnطalaqnaa calىa saaxili اlbaxri badda xeebteedaan tagnay farufica lanaa waxaa naloo muujiyey noo muuqday calىa saaxili اlbaxri ka hay-ati اlkahiibi الضakm kahiib waxaa weeyaan bacaadka isdul fuushan baa kahiib la yidhaahaa buur maxaa taag weyn oo kale waxabaa noo muuqday faataynaahu waan u nimid faidaa hiya daabatun tudca alcambar maxaa ahay xayawaan cambar la yidhaaho badda soo tuurtay oo mayd ah inuu yahay baan aragnay wixii buurta aan moodaynay ay waa risqi ilahay si uu u keenay qaala faqaala abu cubayda abu cubayda wuxuu yidhi mayta bakti weeyaan uma qaala markaasu haddana wuxuu yidhi laa bal naxnu rusulu rasuuli اllahi salى اllahu alay slam wafii sabiili اllah waqad طurirtum fakulu rasuulka ilahay dadku soo dirsaday baynu nahay jihaad baynu ku jiraa mxua waana gaajooteenoo xaalatu diraar baad ku jirtaan oo baktiga kolkata xaaladu banaanaan lahaa baad ku jirtaan cuna abu abu abu cubayd ayaa markaa ijtihaadkiisa marka sidaa ugu firiyooday oo qaa'idkoodiina ah ayb kolka ninkaasu midhaa waxaa laga yaabaa intayna soo degin suuratulmaa-ida intayna soo degin ahayd ile suuratulmaa-ida min awaakhir suwar alqur'aan weeyaanoo bacda fatxi maka iyo soo degtay halkaasuna qabla fatxi maka ahayd ayb qaala faaqamnaa calayha waxaan dul joognay oon haysanay maxaa shahran bil riwaayad kalena sideed iyo toban beri bay tidhaahdo ayb wa naxnu halaaثu mi'atin saddex boqol baan ahayn xataa saminaa ilaa aan ka cayilay hilibkeedu ka cayil walaqad ra'aytunaa waxaan arkay naqrifu annagoo ka darsanayna min waqbi caynihi ishiisa godkeeda ishiisa godkeeda annagoo ka darsanayna subaga ka darsanayna bilqilaali kulladaha e, ka darsanayna e, duhna subaka subaka kusoo ururay godkeeda kusoo ururay isha godkeeda kusoo ururay ayaan ashuumada darsanayna buu leeyahy waxay ka qabto alqilaal waa jamcu qulla waana halka ashuumka weeyaan ayb wanaqtaicu minhu waxaan ka goosan jiray alfidara yani alqiطaca kahawr hilib qiطca hilib e, oo dibi oo kale ah dibi oo kale ah, weynankeeda ka mid ah, seefta ku goosanaya oo hadba in kasoo goosanayno cunayn ayb aw aw kaqadri thawr buuri ka thawr buuri mise kaqadri thawr falaqad akada markay marka cuneyna soo baxaya buu tijaabinaya abu cubayda ayaa tijaabinaya intay la egtahay falaqad akada mina abu cubayda abu cubayda wuxuu naga soo qaaday alaa alaaثata cashara rajulan saddex iyo toban nin buu naga soo maray faaqcadahum wuxuu dhex fadhiisiyey fii waqbi caynihi ishiisa godkeedii ishiisa godkeedii xubno weyn oo kale ah afar iyo saddex iyo toban nin dhex fadhiisteen ayb wa akada dilcan dilcan feer buu qaado min adlaacihi feerihiisa ka mid a ah. fa aqaamahu waa toosiyey waa toosiyey yani muxuu ahaa labada darafood buu dhulka saar fa fa aqaamaha waa toosiyey uma raxala wuxuu raray acdama baciirin mina awrka aan awrkaan wadani ugu weynaa ugu dheeraa ayuu raray oo koorihii ugu dheera weliba kor saaray fa mara min taxtihi hoostiisu maray lafta hoosteedii iyo awrkii ka risay mumdahu kale seediisii wa tazawadnaa min laxmihi hilibkiisii baan sahayannay sahay ka qaadanay min laxmi hilibkiisii waxaan sahay qaadanay washaa'iq washaa'iq waa jamcu washiiqa yani sharaa'ic weliba wuxuu leeyahay kuwa halwiye ee dabka inta la yar saara aan la bislaynin kaasaa washiiqa la yidhaaha hilibkii baan saxiix ka qaadanay weeyaan falamaa qadimna almadiina ataynaa rasuula allahi sala alla alay slm fadakarnaa dalika lahu arrintaasaan u sheegnay nebiga alayh isalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi huwa risqun akhrajahu allahu lakum waa hiribu ilaahay risqu ilaahay idiin soo saaray weeyaane hal macakum min laxmihi shay tudcimuuna fa cuntadiisii wax maka wa hilibkiisi wax maka wadataan aad wax naga siisaan qaala faarsalnaa ilaa rasuuli llahi sala allau alay slam minhu faakalahu waa cunay nebiga alayh isalaatu wasalaam karaama marka noocaasoo kale weeyaan wa karaamada aada maqashaan qofka mu'minka ah kolkuu xaalatu idiraar sidaas kale u gaadho risqi aanu filanaynin oo sidaas oo kale marka ilaah uu siiyo ama meel aanu biyo ka filanaynin oo mana ah oo ilaahay marka biyo uu ka siiyo siday dhici jirtay saxaabada iyagoo meel saxraa joogay dhici jirta in buxayra aan hadda ka hore la arg loo arkayn ilaah usoo saaro in roob ah, aan la filanayn ilaah soo siiyo badda oo markaa iska jeedaan oo ay mari jireen iyo iyadoo aan celinaynin sidaas oo kale aba marka karaamaatul awliyaaga aada maqasheen waa noocaas oo kale waa wax ilaahay uu qofkiisa mu'minkaa ku saacidayo oo markaa kolkuu dhibaatooyin sidaas oo kale u galay iyo dhibaatadii kaga bixinayo marka saxaabadii nebiguna karaamaad aad iyo aad u waaweyn oo sidaas oo kale iyo noocan iyo wax kasii darana yay lahaayeen baabun fi akli luxuumi اlkhayl can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam nahaa ywma khaybara can can luxuumi اlxumuri اlahliya waadina fi luxuumi اlkhayl hilibkii fardahana waa idinay nebiga alayh الsalaatu wasalaam fardaha dameeraha hilibkooda dameeraha la dhaqdo hilibkoodana waa ka reebay wa can asma'a radia allahu canha asmaa binta abi bakrin radia allahu canhuma qaalat naxarnaa farasan calى cahdi rasuuli llahi salى allahu alay wasalam faakalnaahu naxarnaa yani dabaxna waxaan gowracnay faras baan zamankii nebiga alayh salatu slam gowracno waan cunnay labadaa xadiidba markaa xutusinayaan farduhu hilibkoodu inu xalaal yahay waxba foodalka horay leedahay iyo waxaas ele bilaash weeyaan hadal ma aha wax qaacidaha odhanaysa wixii ilka kore leh xaaraam weeye lama cunahayo ma jirto waa wixii naska weeyaan wixii naska ku soo arooray xalaalnimadiisana nooc kale u dhow hataa hadduu xaraameeyey nasku xaraameeyey waxba maa kan iyo kankada maxaa u kala farqi ah ma odhanayno naskaan raacina marka marka nebiga alayh salatu slam dameerahana isaga xaraameeyey fardahana xalaaleeyey marka farduhuna waa xalaal dameerhuna waa xaraam hadal kalena ma jiro bab النهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية الإنسية iyo الأهلية عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية وعن أنس رضي الله عنه قال لما فتح رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم خyبر أصبnaa xمرا dameeraan helay khاaرجan ka soo baxday min الqرية faطبknaaha fadabaqnaa minha ah waxaan ka baxsaday iyagoo aad u gaajooday oo muddo badan kor joogay oo bay marka wixii ugu soo horreeyey usoo horbaxaybaa dameero ahaa dameerhay bay qalqasheen marka dameerhay bay marka kariyeen fanaadaa munaadi rasuuli llahi sala allahu alay waslam rasuulka ilahay miduu amrihu dhawaaqaya baa dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay alaa ina allaha warasuulahu yanhayaanikum canha fainaha rijsun rijsun yani qadar wasaq weeyaan marka weyn hilibkeedu xun yaho dhibaatooyin uu leeyahy wasaq weeyaanoo waa xun tahay ilaahay rasuulkiisa ilaah waa idinka xarimeen ridsu min caamil shayaan fa ugfi'at ilquduur dhabihii baa la gembiyey bimaa fiiha maca maa fiiha wuxuu ku jiray hilibahaa wa inahaa latafuuru iyadoo karkaraysa bimaa fiiha wuxuu ku jiray hilibkii ku jiray iyadoo uu karaayo baa la gembiyey oo marka weliba ciidda uu ka hoqay nebigu alayh salatu salaam marka hilibka dameerow xaaraam weeyaan maalintaasuu nebigu alayh salaatu wasalaam maalinta afartii shay oo nebiga alayh salaatu wasalaam uu xarrimay ayay ka mid tahay dameeraha hilibkooda iyo dugaaga micida leh hilibkooda oo laakiin waraabu isagu inu ku jiro dugaagu isagu wuxuu leeyahay xadiis khaas oo gaara buu leeyahay isagoo kasoo reelaya iyo muxuu ahay shimbiraha ciddida lehe waaweyne ciddidooda ku ugaartada xayawaanaadka yaryar sagaaradii iyo kuwa dafa kuwaas iyagana waa xaaraantinimeeyey hilib mxuah mutcatu nisaa iyagana waa xaaraantiniday afartaas oo xaaraantiniday marka cabdullahi ibn cabbaas radiallahu canhuma isaga wuxuu fidiyoon jiray hilibka dameerhu inuu xalaal yahay oo aayadda muxuaha suurat alancaam ayuu soo deliishan jiray isagu qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa طacamin yadcamuh ila an yakuna maytatan aw dama masr aayaddaas marka kuma jirta bu odhanay marka waxaan aayaddaa ku jirin inay xalaal tahay iyo isagu u haystay laakiin nusuustan tadaa ka xoog badan fatwada ibnu cabbaas muxuaha inuu nebigu alayh salatu slam waa xarrimay dameeraha baabu nahyi can akli kulli dii naabin min asibaac waxa la wixii micelehe dugaag ah hilibkiisa inuu nahyiga ku saaro can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay slama qaal kullu dii naabin min asibaac akluhu xaraam waxa la wixii micelehe dugaag ah cunidiisu waa xaraam libaax iyo shabeel iyo haramcad iyo kulli ayb lakin saan sheegnay marka waa ruwaagu isoo kuma jiro ruwaaga xadiidkiis waa gaar xadiid gaar cumuumkan ka soo reebaya ayaa jira ama dacwada iyada marka iyadu wax xadiid oo kasoo reebay ma ma jiraan umaleyna ma arag kolley laakiin shaafici u iyadu isagu wuxuu soo deliishadaa iyadoo xarameynka lagu cunayo oo hilibkeeda lagu cuno oo lagu iibiyo beena safa walmar waayaan arki jiray buuli marka hadday ijmaac noqoto iyadana waa gaarkeeda marka lakin ruwaagu isaga kuma jiro waa hilibkiisa waxay xumray in la qasaa fiican lahayd baalkaasa si looga dhameeyo iska looga dhameeyo dhibaatadiisa waa dhammaan laha hadii hadii la qalanaayo sida ogaadha kaleba loo dhameey ay ya bab can akli kuli di miklabi min aطayr miklab iyo burfun labadaba waxaa la yidhaha iddida ciddida iyo farta Eh, xayawaan eh, shimbiraha iyo dugaaga ciddidooda iyo farka isku jirta ayaa la yidhaha miklab an an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can akli kuli dii naabin min asibaac wa kuli dii miklabin min asayf waxa la wixii micilaha dugaaga iyo wixii ciddi leh ciddi shimbiro kulligood waa wada leeyihiin laakiin wixii ciddi xoog le weeyaan oo wax kuwa kale ku waarsada labadaasba oo ka reebay nebigu alayhi isalaatu wasalaam baabu karaahiyati akli sawm can abi ayuuba radia allahu canhu qaal can abi ayuuba radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam nazla calayhi abu ayuub alansaari zayd bnu khaalid weeye magaciisa radia allahu canhu rasuulka ilahi ba intaa kusoo degay markii hijrada ugu horraysa uu yimid gurigiisa hortiisiiba halkuu fadhiisatay markaasuu alaabtii nebiga alay sala slam hore u qaaday markaasuu nebiga alayh salatu wasalam ku degay fanazla anabiyu sala allahu alayhi wasalama fi sufli doorkii hoosuu degay nebiga alayhi الsalaatu wasalaam wa abu ayuba fi lculwi abu ayubna doorka saruu degay ayb faاntabaha abu ayuba layla habeen buu abu ayub soo toosay faqaala markaasu wuxuu yidhi namshii fawqa ra'si rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilahay madaxiisa dushiisa kaba ayaa kula soconaynaa ayb riwaayo kaloo ibnu isxaaq uu sheegayna weliba waxay ahayd habeen baa biyo daateen doorka kore biyo ku daateen marka guryuhuna de waxay iska ahaayeen sida kuwa kada maayna ahayn kuwa iska reebaadii iyo kuwa beeraleyda iyo kuwooda oo kale markaasay waxay uga baqeen biyihii inay nebiga alayh salatu slam hoos ugu soo daataan markaasay habeenkii isagii islaamtiisii go-yahoodii intay qaateen ku tirtirayeen biyihii markaas uga warramay nebiga alayh isalaatu wasalaam fatanaxaw fatanaxaw waa bees bay u durkeenoo fabaasuu waxay baryeen fii jaanibin dhinac dhinacay nebiga korkiisa aha mooyaane dhinacii kale habeenkaa seexdeen uma qaala linabiyi sala la alay sl nebigu wuxuu ku yidhi arrintaybuu u sheegay nebigu alayh salatu salaam faqaala nebiyu sala allahu alay slam asuflu arfaq midkan hoose ayaa muxuaye raaxo badan oo weliba u dhibaato yar dadkii soo ziyaaranayay iyo dhibaato yar faqaala markaasu wuxuu yidhi laa acluu saqiifatan anta taxtahaa weli mxaa anta taxtahaa saqfi aad ka hoosayso hoostiisa aad tahay weligay dushiisa kori maayo fataxawala nabiyu sala allahu alay wasalam fi lculwi nebigaa ku wareegay kii kore wa abu ayuba fi sufli abu ayuubna hoostii kusoo wareegay fa kaana yasnacu linabiyi sala allahu alay slam طacaaman cuntuu nebiga u karin jiray fa faidaa jii'a biha bihi ilayhi markii loola yimaado sa'ala abu ayuub markuu hambadii nebiga ay soo noqoto wuxuu weydiin jiray ayna mawdicu asaabicihi halkuu nebigu ku cunaya halkay ahayd buu weydiinayo fayatatabacu mawdica asaabicihi wuxuu raacraacayo ka uu la fiirsanaya inuu ka cuno meeshii faraha nebiga alayh isalaatu wasalaam ayb fasanaca lahu طacaaman fiihi tawm maalin buu wuxuu u sameeyey cunto oo toon ay ku jirto falamaa radda ilayhi rudda ilayhi markii loo soo celiyey uu sa'ala can mawdici asaabici الnabiy salى الlه alay slam meeshii nebigu uu ka cunay farihiisa ahayd buu weydiiyey faqiila lahu lam ya'kul waxmaanu ka cunin fafazica abu ayub baa ka argagax arrintaa wasaciida ilayhi waa u koray faqaala markaasu wuxuu yidhi xaraamun huwa xaraamun huwa ma xaraam ba toontu ma xaraam ba faqaala الnabiyu salى الlه alay slm laa walaakinii akrahuhu waan nacayaa ayb qaala fainii akrahu ma takrahu aw ma karihta adigu waxaad adigu karhaysay anna waa karhayaa buu yidhi faqaala الnabiyu sal ه sl qaala wuxuu yidhi raawigu kana الnabiyu salى الlه alay slam yu'taa nebiga waa loo imaan jiray yani malagaa u imaan jiray malagaa u imaan jiray oo malaa'igtuna waa necab tahay raa'ixada xun marka malagaas daraaddi buu nabiga alayhi salaatu wasalaam wuu isaga ilaalinaya waxyaalaha raa'ixada xun leh oo saas u nacay mooyaane xaaraan ma aha xadiidkii khudbadii cumarra waa garanaysaan aynu soo marray wuu odhan jiray qofkii laba geedo xunxun baad niman yaha cuntaane qofkii eh, zamankii nebigana waxaan garanayaa qofkii laga uriyo masjidka isagoo laga saari jiray baan garanayaa qofkii cunaya ha kariyo eh, toonta iyo basasha baabun fii tarki caybi acaam cuntada caydeeda inaan cuntada la caybin waxba laga sheegin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ra'aytu rasuula اllahi sal ma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam caama طacaaman qadku weligay rasuulka ilaah cunto caayaya wax ka sheegaya ma aanan arag kaana ida اshtahaahu akal akala hadduu muxuha jeclaysto waa cuni jiray wain lam yashtahi sakat waa ka aamusi jiray waxba se kama sheegi jiray tan waa xun tahay sidan ay tahay wax ma ohan jirin mana ammaani jirin weligii cuntana ma ammaanin nebiga alayh الsalaatu wasalaam manacaayin sida riwaayatu tirmidi ay sheegto manacaayi jireen mana ammaani jireen kaasuna marka waxaa weeyaan waa xagga karidkiisa iyo samaytiisa marka laga fiiriyo mana ammaani jirin mana caayi jirin laakiin nawciyan inuu ammaano iyo inuu cunto nooc inuu ammaano sidii nicma idaam alqal aynu soo marray iyo iyo sayidu idaam ahli ljannati ahli dunya walaakhira allaxma iyo kuwayaalkaas kale waa jirtaa kitaabu libaasi waziina baabun inamaa yalbasu alxariira fi اdunya man laa khalaaqa lahu fi اlaakhira yani man laa nasiiba lahu fi اlaakhira wa ibaaxatu اlintifaaci bihi wa bihamanihi xariirta lagu intifaaci karo si kale lagu intifaaci karo xidhasho aan ahayn iyo in muxuu ahaay inta la iibsaday lacagtiisa la qaadanayo can ibni cumara radia allahu canhuma qaala ra'aa cumar bnu الkhaطaabi radia allahu canhu cuطaaridan الtamiimiya yuqiimu bisuuqi xullatan siyara nin cutaarid la yidhaaho oo banu tamiim ka mid a oo e, yimid suuqa madiina yimid oo wuxuu arkay suuqa ku haya e, xullatan siyaaraa siyaaraa yani laha khuduud midda khuduuda leh iyo jubbad oo khuduud leh buu ku arkay oo ninkaas uu hayo wa kaana rajulan yaksha almuluuk ninkaas cutaaridna boqorrada u tegi jiray wa yusiibu minhum waxbuu ka soo heli jiro jawaa'is bay siin jireen marka mxuaha mare quruxsan oo waxay ahayd nin boqora u adeeyey faqaala cumar cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii ra'aytu cuqaaridan yuqiimu bisuuqi xullatan siyaraa falow ishtaraytahaa falabistahaa liwufuudi alcarabi idaa qadimuu calayka waadunnuhu qaala walabistahaa ywma aljumca inuu yidhina waa malaynaya taas waa shakeeyo marka raawi bal ka warran haddaad xulladaas soo iibsato oo wufuuduhu markay kuu timaado aad isugu tajamuliso oo aada u xidhato maalinta jumcadana aada xidhato faqaala rasuulu llahi sala la alay sl rasulka ilahi baa wuxuu yidhi inama yalbasu alxariira fi dunya man laa khalaaqa lahu fi laakhira qof aan nasiib aakhira ugu lahaynan aakhira xidhanaynin iyo adduunka ku xidha falamaa kaana bacda dalika mar kale markay ahda muddo dambe utiya rasuulu llahi sala allahu alay slam bixulalin siyaraa xuloy xulal oo ku noocii oo kale ah maradii cutaarid oo kale nooceedii oo kale ah loo keenay nebiga alayhi salaatu wasalaam fa bacatha ilaa cumara bixulla mid kamida buu nebigu cumar u diray cmr وبacثa إilى أsاmaةa بن زaيد وأعطى عlي بن أbي طالب xull xulladna usamt بن زayd uu siiyey midna wuxuu siiyey cali buu siiyey midna wuxuu siiyey cmar qaala وqaala wuxuu yihi اshqha shaqiqhaa khumuran bayna نisaaئك cali buu ku yidhi u jeexjeex usoo xidhay cali markaasuu nebigu عalيه الصلاة وسلام oo ka cadhaysan uu arkay nacabaystay xidhashada soo xidhay markaasu yaa rasuul adiga isiiyeen haddana inaad wejigaaga doortan u arkay markaasu inaan inaan xidhato kuma siinin muxuu ahaay haweenkaaga u kala jeexjeex oo dhigtan khimaar ha dhigtan khumuran waa jamcu khimaar qaala markaasu haweenkiibu u jeexjeexay hooyadii iyo walaashii iyo muxuahay faatima bint rasul jacaltuhaa khumuran bayna alfawaatin bu odhan qaala fajaءa cumaru bixullatihi yaxmiluhaa cumar xulladiisii wadaa u keenay nebiga alayh salatu slam faqaala markaasu ya rasuul allah bacadta ilaya bihaadihi waqad qulta biاlamsi fii xullati cutaaridin maa qult shalayna waxaan ogaabaa ta keliya xullada noocan kada ah haddana mid baad iiga soo dirtay noocoodii oo kalea faqaala markaasu inii walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh